uu xidho maqaamu ibraahim waa goobtii nebi ibraahim dhagaxu isku taagay uu yaallay alhadyu waa hadyiga xoolaha ah ee lagu gowraco kacbada shuruuqu shamsi soo bixitaanka cadceedda almiqaat waa goobta laga xidho camalka xajka ama cumrada asafa waxa weeye buurta safa almarwa waa buurta marwa carafaat waa buurta carafaat quruubu shamsi dhicitaanka cadceedda musdalifa goobta la yidhaahdo waa amaakin alxaj mina iyaduna waa mina raasun waa madax ru'uusun madaxyo ramyuljamaaraat buuraha oo la tuuro yaxliqu yacni wuu xiirayaa yasuumu wuu suumayaa yaduufu wuxuu ku wareegayaa kacbada yasilu wuu soo gaadho wuu yimid meeshii yacnii ku soo socday alwuquufu bicarafata qofkoo carafa istaaga yascaa wuu ordayaa bayna safa walmarwa labada buurood dhexdood yulabi ilaahay buu aqbalay yulabi yani muxuu yidhi labayk allaahuma labayk ayuu yidhi waa marka la xidhanayo labayka bixajin ama labayka bicumratin ayaa lagu xidhanaya marka ama xaj la xidhanayo ama cumro la xidhanayo yalbasu wuu xidhanayaa dharkii ihraamka oo kale yarmi buurtii buu tuurayaa jamcan yacni waa dad badan zawaalu shamsi marka cadceeddu duhurka gaadho erayadaasoo dhammi waxay ka mid yihiin erayadii ku jiray xawaaraadka oo la soo ururiyey haddaba atadriibu alawal layliska koowaad da calaamata sax calaamadda sax waxaad saartaa cala alkelimati alghariibati kelmad kasta oo kugu cusub oo aan hore aanad u arag fii kulli majmuuca koox kasta waxa yaalla laba saddex kooxood baa halkaa kugu qorno ereye ah ta kugu cusub saar yactamiru wuu cumraysanayaa yasuumu wuu soomayaa yusalli wuu tukanayaa yaakulu waxbuu cunayaa mina meesha la ydhaha waa amaakinulxaj carafaad jidda ama jadda musdelifa waa amaakin qalamu waa qalinka wax lagu qoro hawbun waa qamiis daftarun waa buug kitaabun iyo kitaab ereyada kugu cusub yacnii calaamadda waxaad saartaa qaladka waa kuwa aanad hore u arag atadriib haani layliska labaad waxa weeye sil bayna alkelimatayni almunaasibatayni waxaad isku xidhaa labada eray ee isku habboon litusbixaa labada eray see u noqdaan tacbiiran hadal macno samaynaya noqonayaan kolkaa thawba halkaa ku qoran waa namber kow waxaad la doonataa halka ha-adu ku taal thawb ulixraam waa marada uu qofku xidho markuu xaj ama cumro xidho dawaaf baa namber laba ku qoran waxaad markaa la doonataa ereyga dawaaf ereyga zaa'ida halkay ku qoran tahay dawaafu lifaada markaasa odhanaya waa dawaafka marka carafe iyo laga yimaado xagga ah maalinta ciidda la dawaafo ee rukniga ah saddex waxaa ku qoran maqaam ba halkaa ku qoran waxaad la doonata halka wowgu ku qoran yahay ibraahim waa maqaamu ibraahim markaa goobtii nebi ibraahim uu istaagay afar waxa quruub baa halkaa ku qoran quruub waa nambarka afraad jiimka la doono quruubu shamsi dhicitaanka cadceedda markaa weyo halkaa waxaa ku qoran nambarka sanaad aljamratu baa ku qoran waxa markaa aad la doonataa aljamra aljamratu alkubra waa daalka yacni waa bugurta weyn oo waxa way buurta weyn waa tamaaninta waa jamratul caqaba buurta weyn oo la tuuro waxa markaa tallixaad baad qabanaysaa tallixaad waxaa ku qoran rami alif halku qoraya ramyuljamaraat tuuritaanka iyo ganitaanka buuraha afar waxa qoran alwuquuf waxaad la doonaysaa halka ba'du ku taalla bicarafata carafo oo la istaago markaa erey walba ereygiisa si mufradaad idaafiya waa erayo dheeraada alcardu soo bandhig erayadaa dheeraad kala soo bandhigaya undur eeg erayadan wastamic dhegayso waacid kuna celi marka axadda cashara koob iyo toban itnaa cashara labiyo toban alaaثata cashara saddex iyo toban arbacata cashara afar iyo toban khamsata cashara shan iyo toban sittata cashara lix iyo toban sabcata cashara toddobiyo toban ثamaaniyata cashara waa sideed iyo toban tiscata cashara waa sagaal iyo toban waa xaggii tiradii oo aynu in badanna soo marnay dhowr goor iyadoo saa loo tirinayo التdريب الأول haddaba layliska laga samaynaya waxa weeye silbayn الcadadi wasuuraةi الmunaasiba waxaan isku xidhaa tiradooyinkaa iyo sawirradaa dhibicaha kuwa isku habboonee isleeg kolkaas sabcata cashara halkaa ku qoran toddobiyo toban tiscata cashara baa qoran sagaal iyo toban sittata cashara lix iyo toban cishriin labaatan arbacata cashara afar iyo toban haddaba eeg arbaca arbacata cashar marka la yidhaahdo halka alifku ku yaal ee u horraysa ayaa afar iyo toban dhibicooda halka cishriinka waa labaatanka nambarka ba'da ay ku xigaan labaatana labaatan dhibcood weeyaan haddana sabcata cashara waxa weeye waa nambarka jiimku ku yaallaa toddobiy toban dhibcooda waxaa raacdaa nambarka sitata cashara halka daalku ku yaallo ayaa lix iyo toban dhibcoodee isla doono haddana waxaa inoo soo hadhay tiscata cashara halkay ha'du ku taallo ayaa sagaal iyo toban dhibcooda markaa isla doono buu dhibcaha iyo tirada isleeg atadriibu haani layliska labaad waxa weeye axadda cashara koob iyo toban amaaniyata cashara sideed iyo toban hamsata cashara shan iyo toban alaaata cashara saddex iyo toban tinta cashara itnaa cashara labiyo toban maxaa ka faa'iidaa silbayn alcadadi waxaad isku xidhaa cadadka ama tirada iyo wa kitaabatihi qoraalkiisa isku xidh oo iskuma habboone eh axadda cashara u horaysa nambarkii tiradeeduna wuxuu ku jiraa khaanadda saddexaad ee isla doono amaaniyata cashara baa halkaa ku qoran waa khaanadda labaad tiradeedii waxay ku qoran tahay amaaniyata cashara khaanadda koobaad bay ku qoran tahay khamsata cashara waa khaanadda saddexaad bay iyo akhriskii ku jiraa khaanadda ugu dambaysa iyada oo nambarahoo qoranna ku jirta la doono alaaata cashara baa halkaa ku qoran oo qoraal ah waxay ku jirtaa khaanadda waxay ku jirtaa khaanadda afraad khaanadda labaad waxaa ku jira tiradeedii oo alaaثata cashar oo nambarah itnaa cashara waxaa ku jirtaa khaanadda shanaad ee ugu dambaysa markaa nambarkeediina wuxuu ku jiraa itnaa cashara markay tahay wuxuu ku jiraa itnaa cashara ee khaanadda afraad ayuu nambarkeedu qoraali ku jiraa sidaa isula xidhiidho isula xidhiidhi atadriib الثaalث waxaa weeye laylaska saddexaad ratib ilacdaad tirooyinkan isku hagaaji maxaa halkaa imika kugu qoran أربعة عشر ستة عشر ثمانية عشر عشرين تسعة عشر سبعة عشر خمسة عشر ثلاثة عشر اثنا عشر إحدى عشر بقى قرن هذا بس يدعو كليهم بقى الله صوب العبية دبنا إحدى عشر بقى هلك أهر قري خانة ده كلنا ويبنايهين دبنا بوح أم حد قريسا إحدى عشر سومو قرن اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين سأقربوا كلهم هذا يمكن واحد نقاضينا التراكيب النحوية jumlooyinka xagga naxwada atadriib waa alawal layliska koobaad tabaadali su'aala wala jawaaba maca zamiilik isweydaarsada isweydiin iyo warcelin adiyo saaxiibka kamaa fi lmithaali sida tusaalahan tusaalaa lagu siinayaa kuwa dambana ku dabaq baa lagu leeyahay oo arrintaa ku dhaqangeli almithaal tusaale waxa weeye da' waaxid ardaygii koowaad baa yidhi matal cudla waa goorma fasixi da itniin ardaygii labaad wuxuu yidhi alcudlatu fii shahri rabadaan fasixi waa bishii rabadaan haddaba imika halkan waxaa ku qoran aziyaara shacbaan labada eray baa qoran intaa in leekasa waxaa tidhahdaa mata ziyaara waa goorma waktigii booqashadu aziyaaratu fii shahri shacbaan baad markaa odhanaysa booqashadu waa bishii shacbaan adiraasata rajab baa halkaa ku qoran mata adiraasa waktigii waxbarashadu waa goorma adiraasatu fii shahri rajab waxa weeye waxbarashadu waxay bilaabmaysaa bisha rajab maalan alcumratu safar baa ku qoran halkaa mata alcumra waktigii cumraysigu waa goorma dabeedna waxaa odhanaya alcumratu fii shahri safar cumradu waxa weeye bisha safar asafar shawaal baa qoran mata safaru goor mooye socdaalkii waxaad marka asafaru fii shahri shawaal waa bisha shawaal alxaj dilxija baa halkaa ku qoran mata alxaju waa goorma xajku alxaju fii dilxija fii shahri dilxija waa bisha dilxija alikhtibaar almuxaram baa halkaa ku qoran mata alikhtibaar waa goorma imtixaankii aliktibaaru fii shahri almuxaram waa bisha muxaram baad markaa odhanaysaa atadriib ثaani layliska labaad تباdل السؤaaل والجawاaب maعa زamيلka كama في المثال isweydaarsada adiga iyo saaxiibka weydiin iyo wra celin sida tusaalahan ku cadoo kale ka horaa lagu siinayaa ee kuwa dambe adug ku isticmaal المثاal tusaale wuxuu noqday da waaxid أyna khalacta thوب الإحrاam halkeed kaga saartay maryihii إحraamka loo xidhanaya caddaa maalan daitinin wuxuu yidhi khalactu fi اlfunduq waxaan iskaga saaray hoteelka haddaba waxaa ku qoran alqamiis algurfa baa qoran waa soo waraysaa marka ayna khalacta alqamiis halkeed kaga saartay shaarkii wuxuu odhanaya khalactu fi lqurufa qolka ayaan ku saaray oon ku bixiyey almalaabis ashaqa baa qoran ayna khalacta almalaabis halkeed dharkiisa kaga saartay khalactuhaa fi shaqa waxaan ku saaray maxay rugta aan deganahay shaqa waxaa la ihahdaa dhowr qol oo isku xidhan saddex afar hadday doonto laba oo maraafiqdeedii iyo xamaamkeedi wxi o dhan nale iyo madbakeedi athawb waa qamiiska markaa ayna khalacta athawb halkeed qamiiskii ku saartay khalactuhu fi lbeyt gurigaan ku saaray haddana waxaa qoran alathwaab alxamaam labada eray baa qoran dabeedna intii la kasima waxaa tala ayna khalacta alathwaab halkeed maryihii ku saartay dabeedna waxaan dhahay khalactuhaa fi alxamaam xamaamkan ku bixiyey malaabis ariyaada almadrasa baa qoran intii la ka samee ayna khalacta malaabis ariyaada halkeed ku bixisay marihii ciyaarta oo markaa khalactuhaa في المدرسة مدرسان ku bixiye القمسان الفندق baa ku qoran أين خلعت القمسان halkeed shaararkii ku bixisay oo markaa khalactuhaa في الفندق hoteelkan ku bixiye التدريب الثالث waxa wey kana waa layliska saddexaad تباdل السؤaaل والجawاaب maعa زamيل كama في المثاaل isweydaarsada adiyo saaxiibkaa weydiinaya warcel sidaas tusaalahan ku cadoo kale المثاaل tusaale waxa da waaxid wuxuu idhi eh, kam shawtan dufta imise jeer ayaad kacbada ku wareegtay daytnin wuxuu idhi ardaygii labaadna dufta sabcata ashwaad waxaan ku wareegay toddoba wareeg markaas saas oo kale uga samee kuwana sacayta sabcata ashwaad baa marka halkan ku qoran kam sacyan sacayta imise goorbaad oroday safo iyo maru dhexdooda dabeedna wuxuu odhanayaa sacaytu sabcata ashwaad ama kam shawtan sacayd imise goorbaad oroday suu odhanayaa sacaytu sabcata ashwaad toddoba goor ayaan orday safa iyo marwo dhexdooda istarayta casharata adwaab baa qoran waxaa loo dhisa markaa kam thawban istarayta imse qamiis baad soo iibsatay wuxuu odhan markaa istaraytu casharata ahwaabin waxaan soo iibsatay toban qamiis qara'ata sitata kutub halkan ku qoran kam kitaaban qara'ata imse kitaabaad qariday soo nahay qara'atu sitata kutubin waxaan akhriyay lix kitaab sallayta khamsa salawaat ayaa halkaa ku qoran kam salaatan sallayta imse salaadood baad tukatay wuxuuna markaa salaytu hamsa salawaatin shan salaadood baan tukaday akalta salaata wajibaad ba halkan qoran kam kam wajbatan akalta imise xilli baad wax cuntay wuxuuna markaa akaltu salaatata wajabaatin saddex xilli ee caadiga abaan ah wax cunay darasta arbaca xisasin ayaa halkaa ku qoran kam xisatan darasta imise xisood baad dhigatay maalan maanta oo kale wuxuu soo darastu arbaca xisasin afar xisood baan dhigtay atadriib araabic layliska afraad haati jumalan jumlooyinkeen kamaa fi lmithaal saa tusaalaan ku qoran almithaal tusaalihii salaytu ragcatayn laba ragcadood baan tukaday wa kaa tusaalihii halkan waxaa qoran qara'a kitaab saasaa qoran waxaa markaa waxaa ugu dhe markaa qara'tu kitaabayni laba kitaab baan qariyay jumlay noqonaysaa camiltu yowman camil yowm baa imika qoran waxaad ka dhigaysaa marka camiltu yowman maalin baan shaqeeyey faqada xaqiiba ayaa halkana qoran faqadtu xaqiibatii mase shaddadaydii baan waaye akada samakatan baa halkan qoran halsa marka akaltu samakatan xabad kalluunaan cunay qadaa leylan tan baa halkan qoran qadaytu leylatan habeen baan ku dhammaystay ayaan dhammaystay darasa xisatan baa halkan qoran darastu xisatan xiisad baan soo dhigtay atadriib alkhaamis layliska shanaad waxa weeye tabaadali su'aala wala jawaaba maca zamiili kama fi lmithaal isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiga iyo saaxiibkaa sida ku qoran tusaalahan tusaale waa maxay almithaal tusaale waxa weeye daa waaxid ardaygii koowaad baa yidhi mataa wasalta ila masjid alxaraam goormaad soo gaadhay masaajidkan sharafta badan ee kacbada daahitin ardayga wuxuu yidhi wasaltu bacda alcasri casrka dabadiisii baan imid marka makata almaqrib halkaa imkana ku qoran waxaa markaa la odhanayaa mataa wasalta ilaa maka goormaad maka timid wuxuu soo odhanayaa wasaltu bacda almaqrib maqrib kadib baan imid madiina alfajri baa halkaa ku qoran mataa wasalta ila almadiina goormaad madiina timid wasaltu bacda alfajri waa berigii kadib baan imid ama salaaddii subxa kadib musdelifata guruuba shams baa halkaa ku qoran mataa wasalta ilaa goormaad musdelifo soo gaadhay soo dhan wasaltu bacda غuruubi shamsi marka cadadu dhacday kadib baan soo gaadhay halkan waxaa qoran carafata zawaal shamsi baa ku qoran carafata zawaal shams mataa wasalta ilaa carafata goormaad carafo timid wasaltu bacda zawaal shams duhurka markuu gaadhay cadadu bartan ka dhaqaaqday baan imid mina aلظuhr ba halkan ku qoran mataa wasalta ilaa mina goormaad mina timid wasaltu bacda ظuhri duhur kadib baan imid ayuu odhanaya almasjid اxaraam almasjid الnabowiy alcishaa ba halkaa ku qoran mataa wasalta ila almasjid الnabowiy goormaad soo gaadhay masaajidka nebiga wuxuu odhanayaa wasaltu waxaan imid bacda alcishaai cishaa'iga kadib atadriib asaadis kanna waa layliska lixaad haati jumalan kama fi lmithaal jumlada ken sida tusaalahan ku qoran erayada hoosta ku qoran jumlada ka samee halkan maxaa ku qoran almithaal tusaaluhu yaduufu fi اlyowmi الثaani cashar wuxuu dawaafayaa maalinta labiyo tobnaad halkan waxa qoran yadrusu iyo talaata cashara baa qoran dabeedna waxaad odhanaysaa yadrusu wuxuu dhiganayaa fi اlyowmi الثaaliث cashar maalinta saddexiyo tobnaad yacmal iyo arbacata cashara baa qoran waxaad marka odhanaysaa yacmalu fi اlyowmi الraabic cashar wuxuu shaqaynaya maalinta afariyo tobnaad halkan yadhabu baa qorya hamsata cashar waxaad odhanaysaa yadhabu wuxuu tegayaa fi اlyowmi الkhaamisi cashar maalinta شhan iyo tobnaad yaxdur iyo sitata cashar baa qoran waxaad odhanaysaa yaxduru wuxuu imanayaa fi اlyowmi الsaadis cashar maalinta lix iyo tobnaad yugaadir sabcata cashar baa halkaa ku qoran yugaadiru wuxuu tegayaa fi اlyowmi الsaabic cashar maalinta toddobiyo tobnaad yasil amaaniyata cashar baa markaa qoran waxaa markaa odhanaysaa yasil wuxuu soo gaadhay imanaya fi اlyowmi الthaamini cashar maalinta sideed iyo tobnaad mulakhasu taraakiib halkan waxa wey taraakiibtii oo lasoo koobay ama jumladihii oo la soo ururiyey alcudlatu halka qaybta koowaad waxa weeye mataa alcudlatu waa goorma mataa alcudla fasaxu waa goorma mataa aziyaaratu booqashadu waa goorma mata adiraasatu waxbarashadu waa goorma mata alcumratu cumradu waa hadma mata asafaru socdaalku waa goorma halkaas waa qaybta koobaad qaybta labaad waxaa ku qoran ayna thawb alixraam mee maradii qofku xidhanayey markuu ixraamka xidho ama cumro ama amayn ama xaj ha nacam khalactahaa ayna khalacta thawb alixraam ayna khalacta halkeed ku siibtay oo aad ku saarto ku bixisay thawb alixraam maradii exraamka ayna khalacta haddaad ku saartay alkamiisa shaarkii ayna khalacta halkaad ku bixisay almalaabisa marihi halkaad ku siibtay ayna khalacta thawb khamiiskii thawb marka waa kamiiska kamiisadina waa shaarka ayna khalacta thawb halkaad kamiiskii ku saartay ayna khalacta khalacta halkaad ku saartay malaabis ariyaada marihii ciyaarta waa iyadii lasoo koobay taraakiibtii hore aynu soo marnay talaata qaybteed waxa weeye saddexaadna kamshawda dufta imise xili imise wakti ama imise goor baad kacbada ku wareegtay kam thawban ishtarayta imise qamiis baad soo iibsatay kam kitaaban qara'ta imise kitaab baad aqriday kam salaatan sallayta imise salaadood baad tukatay kam wajbatan akalta imise xili waa xili cunteedka wajbadu imise xili baad wax cuntay arbaca qaybta waxa weeye dabeedna eh, afraadna sallaytu rakcatayn laba ragcadood baan tukaday qara'tu kitaabayn laba kitaab baan akhriyey sumtu yowmayn laba maalmood baan soomay faqadtu xaqiibatayni laba shandadood baan waayey akhritu samakatayni laba kalluunaan cunay qaybta shanaadna waa maxay alcudlatu fasaxu waa fii shahri rabadaan bisha rabadaan aziyaaratu booqashaduna fii shahri shacbaan waa bisha shacbaan adiraasatu waxbarashadu fii shahri rajab waa bisha rajab alcumratu cumradu fii shahri safar waa bisha safar asafaru socdaalkuna fii shahri shawaal taasina waa qaybta shanaad qaybta lixaad eeg naduufu waxaan dawaafaynaa fi اlyowm الثaanي caشhar maalinta labiyo tobnaad nadrusu waxaan wax baranaynaa fi اlyowm الxaadi caشhar maalinta koobiyo tobnaad nacmalu waxaan shaqaynaynaa fi اlyowm الraabic caشhar maalinta afariyo tobnaad nadhabu waxaan tegaynaa fi اlyowm الkhaamis caشhar maalinta شhan iyo tobnaad naxduru waxaanu imanaynaa fi اlyowm الsaadis caشhar maalinta lix iyo tobnaad marka waxaa ku qoran qaybta toddobaad nambarkii buu ka tegey waxaa ku qoran duftu sabcata ashwaadin waxaan ku wareegay kacbada toddoba goor istaraytu waxaan soo iibsaday casharata casharata ahwaabin muxuu ahaa toban khamiis qaraatu waxaan akhriyey sitata kutubin lix kitaab baan akhriyey sallaytu waxaan tukaday khamsa salawaad shan salaadood oktub waxaad qortaa akaltu akaltu akaltu waxaan cunay alaaa wajabaad saddex waqti ayaan wax cunay oo saddex waqti xilliyada wax la cunaa qaybta sideed waxa weeye mataa wasalta ila almasjid alxaraam goormaad timid masaajidka sharafta badan mataa wasalta ilaa maka goormaad maka timid mataa wasalta ila madiina goorbaad soo gaadhoo timid magaalada madiina mataa wasalta ilaa musdelifa goobta musdelifo goorbaad timid mataa wasalta ilaa carafata goormaad carafa timid qaybta sagaalaad waxa weeye wasaltu waxaan imid bacd alcasri casrkii kadib baan imid wasaltu waxaan imid bacd almaqrib maqrib kadib oo markii lagu yidhi goormaad timid masjid alxaraamka wasaltu bacd alcasri baad odhanaysaa haddii maka goormaa timidna wasltu bacd maqrib maqribka kadib baan imid goormaa timid madiina wasltu bacda alfajri waa beri kadib baan imid goormaa timid musdelifa wasltu bacda duhri duhur kadib baan imid goormaa timid bel carafa wasaltu bacda alcishaai cishaa'igii kadib baan imid halkana waxa weeye alaswaad wa fahmi almasmuuc waa codadkii iyo in la fahmo wixii la dhegaystay waa tii casharada qaybta casharada ashradada weeyaan awalan aswaat ya xarafka maanta ka hadlaynaa waa yaa buuri ibraahim oo waa yaadi o dhexda ku jirta horta atadriib alawal layliska koowaad istamic waacid dhegayso oo ku celi ibraahim waa magac yaadu baa dhexda ku jirta saliimna waa magac jamiil waa magac taqdi yani waad ku dhammaysanaysaa iyadu waa ficil narmi waan tuuraynaa التdريب الثاني layliska labaad waxa istamic waacid dhegayso oo ku celi bir biir lin liin sin siin din diin riq riiq sin siin rish riish kil kiil dib diib erayadaasi waa erayo loo baahanya inuu qofku xafido oo uu barto oo uu luq ahaana uu baari doonaa التdريب الثالث istamic waacid dhegayso oo ku celi waa qur'aanki iyaduna alxamdu لilah رab العaalamiin ilaah baa mahadle allaha caalamiintao dhan ba u rabbiga arraxmaan allaha naxariista badan arraxiim allaha naxariistiisu ay badan tahay maaliki yowmiddiin ee iska leh ee boqorka ah talinaya maalinta qiyaamaha iyaaka nacbudu adaanu ku caabudaynaa wa iyaaka nastaciin adaananu gargaar kaa doonaynaa ihdinaa nagu hanuuni asiraat almustaqiim waddada qumman ee toosanna nagu hanuuni tanna bismi llahi raxmaan raxiim yaasiin waalqur'aani alxakiim waxaan ku dhaartay qur'aanka xikmadda iyo qiimaha badan innaka la min almursaliin rususha ilaahay soo diray baad ka mid tahay nebi maxamedow calaa siraat mustaqiim wadda qumman oo xaqana waad ku socotaa tanziil alcasiiz alraxiim yacni waa qur'aankii ilaahay uu soo dejiyey ee xaq ah kolkaa kuwaasina waa e, aayado la doonay inuu barto qofku rabbi shrax lii sadri ilaahw laabtayda ballaari oo xaqa u qaadsii u waasico xaqa iyo e, diinta wayasr li amri arrimahayga io dhib yaree waxal cuqdata min lisaani ilaahayow dabarkana ka fur carabkayga dabarkana ka fur yafqahuu qowli hay fahmaan waxaan leeyahay wajcal lii wasiira min ahli waxaad isiisaa midi taageero oo qoyskayga ka mid a haaruuna akhii isii haaruun oo nebi iga dhig oo walaalkaya usrid bihi asri awooddayda aan ku xoojiye waashriku fii amri arrintaydana mid igala qayb gala ka dhig oo ila wadaaga oo ila wada xaqa iyo dacwada ثaaniyan fahmu اlmasmuuc waa in la fahmo waxa la dhegaysanayo oo tanna waa cajaladii marka la dhegaysanayo qofkii fahmaa la doonaya dabeedna waxa laga weydiiyo uu ka jawaabo cajaladuu dhegaysanaya markuu dhegaystay ee waxaan la akhriyaya wax laga weydiinaya dabeedna waxa la qiimaynaya intuu ka fahmay cajaladii التdريب الأول استمع إلى الحوار wada sheekaysi cajalada ku jira dhegayso ثuma ضع calaamata صح calaamada صح waxaad saartaa في المربع المنaaسب murabaca ama afargeeslaha iyo laba jibaaranaha dabeedna wixii lagaa weydiiye wataa meeshii aad saxaysay sheeg iminka wada tirun baa ku qoran tirooyinkaa markaad dhegaysato wixii saxa halkaa saar التdريب الثاني layliska labaad istamic dhegeyso ilى الحiwاar wada sheekaysiga ku jira cajalada dhegayso ثuma ضع calaamata صح calaamada صح waxaad saartaa في المربع المنaaسب afargeeslaha saxda iminkana waa sawiro sawiradaasi aad arkayso ee kala duwan mid walba marka la sheego ka saxda ah iyo munaasabkaa saar markaad cajalada dhegaysato التdريب الثالث kana waxa weeye layliska saddexaad istamic ilى الحiwاar wada sheekaysiga isagana dhegeyso waa kii cajalada ثuma akmil الcibaaraat hadalladan dhammaystir oo wixii lagu dhammaystiray cajaladaad ka maqlaysaaye meesha midhan buuxi markaa adugu ahaa imaka number waxa weye ibraahim sayasumu rabadaan bisha rabadaan wuxuu fi wuxuu ku soomi doonaa dabeedna meeshuu ku soomaya markaad dhegaysata ku qor cumar sayasum eh, cumar sayasumu fi ramadaan cumar sayasumu rabadaana fi cumarna bisha rabadaan wuxuu ku soomi doonaa meeshii baa markaad raacinaysaa cajalada markaad dhegaysataad meesha ku qoraysaa sayactamiru cumar cumar wuxuu cumraysan doonaa fi usbuuc usbuuc ah. dabeedna tirada uu yahay baa la sheegida wiigga ku qoran min rabadaan oo rabadaan ka mid a ah, wiigga koobaad iyo ka labaad iyo ka saddexaadka uu yahay cajiradaad ka maqlaysaa markaa cumarase yuqiimu maca cumar wuxuu la degi doonaa markuu cumrada tago wuxuu la degi doonaa marka cidduu la degayeybaa cajirada aad ka dhegaysanaysaa ibraahimu sayuquumu wuxuu degi doonaa sayuqiimu ibraahimu sayuqiimu maca baa marka logu yiri wuxuu la degi doonaa imkana ibraahimu sayuqiimu fii wuxuu degi doonaa goobtuu degaya imkana marka inuu funduq yahay inuu beyt yahay inuu shaqo yahay waxaad ka dhegaysan doontaa cajiridda cumaru sayaqdi ayaama alciid wuxuu ku dhammaysan doonaa maalmaha ciidda fii markaa inay tahay fii maka fii madiina fi lmadiina kolbaka ay tahay cajirada ka dhegaysan doonto ibraahimu sayaqdi ayaama alciid wuxuu ku dhammaysan doonaa ibraahina fii isagana waxaad ka dhegaysanaysaa cajiradda dabeedna wixii saxda ah saar atadriib raabic leelska afraad waxa weeye istamic dhegeysa ila alfiqra tudu can hadalkaa isku xidhan dhegeyso tuducan halkan kuma qorna wuxuu ku qoran yahay cajaladaad ka dhegeysanaysaa isagana ila waa waa alaswaat wa uh, fahmu mawsuuc baynu ku jirnaa markaa dabeedna tuduci baa laga akhriyi doonaa cajalada waad ka dhegeysan doontaa dabeedna waxaan lagaa weydiiyey wixii aad dhegeysatay ead saxaysaa markaa uma ajbi nacam haa ku jawaab oo maxaad ku jawaabaysaa haa calaamata sax baad saaraysaa ow bila ama maya dheh oo calaamata qalad markaa saar qaybta waaxid waxa yaqdi caamirun caamir wuxuu ku dhamaysan doonaa cudlata rabadaan fi urdun buu ku dhamaysan doonaa ma mise waa khalad halkaasaa laguu dhigay markaad cajaradda dhegaysataad garan doontaa inay sax tiyan kale laba waxa weeye yadhabu caamiru maca usrati ilaa maka caamir wuxuu tegi doonaa isagoo xaaskiisa wata maka ma mise waa khalad markaad cajaradda dhegaysto ayaad ka jawaabi caamir yactamuru fii ramadaan caamir wuxuu cumraysanaya bisha ramadaan masaxbaa mise waa khalad markaad cajalada dhegaysato ayaad jawaabta bixinaysaa yaqdi caamirun wuxuu ku dhammaysan doonaa joogi doonaa caamir ayaamal ciid maalinta maalmaha ciida fii maka walmadiina madiiniya makuu joogi doonaa masaxbaa mise waa khalad makiya madiina wuxuu u joogi karaa ayaamaha ciid waa dhowr midba wuxuu toogi karaa maal maalin iyo laba miduu laba joogiyo miduu maalin joogaba maalmaha ciidu ama saddexda cishe yacni marka lagu daro saddexaa ka dambeeya afar bay noqon karaan fii makata walmadiina maalmaha ciidda waxa uga jeeda yani maalinta ciidda iyo rabadaan tani waa rabadaan oo waa ciiddii rabadaan yani maalmaha ka dambeeya ayuunbu ku darayaa marka wuxuu joogi doonaa qaybna maka maalmaha ciidda iyo inta u dhow qaybna madiina ma saxbaa mise ma aha cajaradaad ka dhegeysan doontaa yashcuru wuxuu dareemayaa caamirun caamiriyo walusratu qoysku bisuruuri farxad bay dareemayaan fii makata markay maka joogaan iyo walmadiina in inta madiine joogaan cajari baad ka dhegaysanaysaa sax iyo qalad waxay tahay taafa caamiru sittata ashwaaq caamir wuxuu ku wareegey lix goor xawla alkacba kacbada hareeraheeda masax baa mise waa khalad tan oo kale waad garanaysaa inay khalad tahay oo toddobaa lagu wareegaa salla caamirun rakcatayni khalfa maqaami ibraahim ayuu xagga maqaami ibraahim buu ku tukaday waa caadiyan qof kastoo cumraysta ama dawaaf la yimaadaa inuu dee raaciyo xalaqa caamiru ra'sahu bacda dawaaf markii dawaafka uu dhameeyey ayuu madaxa xayiirtay ma khalad baa mise waa sax waxaa laga yaabaa had iyo goore taasoo kale bacda sacyi ay noqoto markuu sacyiga ku daro oo khalad ay noqoto khalaa caamiru thawb alixraami fi lbeyt wuxuu ku saaray maryihii exraamka markuu soo dhamaystay markuu gurigii tegey ma sax baa mise waa khalad casharadaad ka dhegaysanaysaan dabeedna markaasaad ka jawaabaysaa alkalaam iminkana hadalkii baan bilaabaynaa in wixii lagu hadlo aan soo sheegaynay التدريب الأول ليلسك كوبات أجب عن الأسئلة مستعينة بصور waxaad ka jawaabtaa su'aalahan adigoo kaasanaya sawirka oo yacni markaad inaad jawaabto doonayso sawirka ayaad ka garanaysaa ayna taqdi cudlat alasbuuc halkaad wiigga fasaxaad ku gudanaysaa markaad imka sawirkaagto waxaa kaaga soo baxaya aqdi fii shaati ilbahar oo waa sawirkii xeeliga badda maadaa tafcalu fii maka maxaad samaynaysaa markaad sawirka eegto aduufu fi اlkacba ayaan ku wareegaya yani sabcata ashwaad oo kale maa tafcalu fi madiinati اlmunawara maxaad samaynaysaa markaad tagto madiina haddaad soo warkato waxaad ka garanaysaa azuru azuuru almasjid nabowi yaan soo booqanaya ana taqdi ym ayaam alciid halkeed ku dhammaysan doontaa yani su-aalahaasoo kale ka jawaab bima tashcuru fii maka almukarama maxaad dareemaysaa markaad maka joogto ashcuru bisuruur oo kale farxad baan dareemaya maadaa tafcalu bacda awaaf dawaaf kadib maxaad samaynaysaa yani waxay noqotaa inta badan yani ascى bayna safa walmarwa ayaan ordaya التdريب الثاني تبادل الحوار مع زميلك waxaa isweydiisataan isweydaarsataan ee wada sheekaysi adiga saaxiibka kama fi الmiثaal sida tusaalahan ku qoran almithaal tusaale waxa weye da waaxid mata alcudla waa goorma fasixi da itniin alcudla fi shahr ramadaan fasaxu waa bisha ramadaan da waaxid ba haddana yidhi ayna taqdi alcudla halkaad aduu kusoo dhammaysanaysaa oo aad joogaysaa inta fasaxa طatin wuxuu ihi aqdiiha fii maka anuu makaan ku dhammaysanaya haddaba imanka waxa ku qoran shacbaan almadiina almunawara intaa inla ka samee mataa alcudla waa goorma fasaxu alcudlatu fii shahr rabadaan waa bisha rabadaan ayna taqdii alcudla halkeed joogaysaa waktiga fasaxood ku dhammaysanaysaa alcudla fii shahri shacbaan baa horta la odhanayaa tan iminka alcudla fii shahri shacbaan waa bisha shacbaan ayna taqdi alcudla halkeed ku dhammaysanaysaa fasaxa aqdi fi lmadiinati almunawara waxaan ku dhammaysanaya magaalada madiina ee sharafta badan halkana shawaal iyo waxaa qoran bangaladesh baa kuu eh, eh, qoran mata alcudla waa goorma fasaxu alcudlatu fii shahri shawaal waa bisha shawaal taqdi alcudla halkeed ku dhamaysanaysaa fasaxa aqdiiha fii bangaladesh waxaan ku dhamaysanaya dalka bangaladesh la yidhahdo almuxaram tunis baa kuu qoran mata alcudla waa goorma fasaxi alcudlatu fi shahri almuxaram waa bisha muxaram eh, taqdi alcudla halkeed ku dhamaysanaysaa aqdiiha fii tunis dalka tunis baan ku qaadanayaan tegaya halkan waxaa qoran rajab urdun baa kuu qoran mata alcudla waa goorma fasaxi alcudlaةu fii shahr rajab waa bisha rajab ayna taqdi cudla halkaad ku dhamaysanaysaa fasaxa aqdihaa fi اlurdun dalka urdun baan tegaya halkana waxaa kugu qoran safar iyo bakistan mata alcudla waa goorma fasaxu alcudlaةu fii shahr safar waa bisha safar ayna taqdi alcudla halkaad ku dhamaysanaysaa fasaxa aqdihaa fi bakistan bakistan baan ku dhamaysanaya halkana rabiic lawal baa qoran iyo malaysia mata alcudla waa goorma fasaxu alcudlatu fi shahr rabiic alawal waa bisha la rabiic alawal ayna taqdiha taqdi alcudla halkeed ku dhammaysanaysaa adigu fasaxa aqdiha fi malaysia dalka malaysia ayaan ku dhammaysanaya atadriib الثالث waxa weeye imikana waa layliska saddexaad sif u tilmaan lizumalaa'ika saaxiibada waxaad u tilmaantaa kayfa sidii ictamarta aad ku soo cumraysatay markaad cumraysanaysay saad u soo cumraysay waxaad qabatay mustaciinan adigoo kaashanaya bisuwari sawiradaa ka faa'idayso sawirkaas sheegay kolba wixii la qabanayo war kelimaad erayadan ku hoos qoranna ka faa'idayso waxaad oranaysaa marka imika labis ixraam halkan ku qoran waxaad oranaysaa labistu thawb alixraam waxaan xidhay maryihii ixraamka halkana wasala almasjid alxaraam baa ku qoran adaa markaa hadlaya mutakalim baad noqonaysaa wasaltu ila almasjid alxaraam dabeedna waxaan gaaday masaajidkii xaraamka ee sharafta badnaa haddana daafa alkacba baa ku qoran tuftu xawla alkacbati ayaan waxaan ku wareegay sabcata ashwaadin waxaan ku wareegay toddoba jeer sallaa maqaam ibrahim baa ku qoran sallaytu khalfa maqaami ibraahima dabadna ku tukaday ragcatay dawaaf labadii ragcadood dawaafka sacaa asafa wal marwa baa ku qoran uma sacaytu waxaan dabeedna orday ah, bayna safa wal marwati sabcata ashwaad toddoba goor baan orday xalaqa ra'sa baa qoran uma xalaqtu faxalaqtu ama faxalaqtu uma xalaqtu ra'si madaxayga baan dabeedna xiiray yacni intaasaa marka aad oo acmaashii aad soo qabatay acmaasha cumradu intaasay ku dhammaadaan iyo niyadii atadriib araabic muxuu ahaa waxa weye layliska afraad tabaadal alxiwaara wada sheekaysi isweydaarsada maca zamiilika adiyo saaxiibka kama fi lmithaal sida tusaalahan almithaal dal waaxid ardayga koowaad wuxuu yidhi maada tafcalu fi lmadiina almunawara maxaad ka qabanaysaa magaalada madiina dhexdeeda markaad joogto daa'itin wuxuu ihi azuuru almasjid anabawey waxaan soo booqanaya masaajidka nebiga calayh isalaatu wasalaam wamaada tafcalu anta aduna maxaad qabanaysaa buuri rasuulta waaxid azuur almasjid nabawiya ayda taana masaajidka nebigaan soo booqanaya sidoo kale sad aduguba usoo booqanayso alqarya alastiqaab halkan qoran maada tafcalu fi اlqarya daabiyadda maxaad ka qabanaysaa markaad tagto rasuul wuxuu odhanayaa azuur alastiqaa waxaan soo booqanayaa saaxiibaday halkan waxa qora almadiina macrid alhawaayaat baa halkaa ku qoray hiwaayaat waxuu odhanayaa maada tafcalu fi lmadiina markaad magaalada joogto weyn caasimadda maxaad ka qabanaysaa waxuu odhanayaa azuuru macrid alhiwaayaat waxaan booqanayaa goobaha lagu soo bandhigo ee qof waliba waxa uu xiiseeyo ee shaqadiisa ah qofka akhriska xiiseeya qofka farshaxanka xiiseeya qofka yani saxaafadda xiiseeya qofka xiiseeya ee safarada iyo dalxiiska yani kuwi aan soo maraynin ha suudaan alusra ba halkan ku qoran maadaa tafcalu fi suudaan suudaan maxaad ka qabanaysaa markaad joogto wasana azuul alusra qoyskii baan soo booqanaya ariyaad alahl ba halkan ku qoran maadaa tafcalu fi riyaad markaad riyaad joogto maxaad qabanaysaa soon azuuru alahla ehelki iyo xigtidaan soo booqanaya maka almukarama almasjid alxaraam baa ku qoran maadaa tafcalu fii maka almukarama maxaad ka qabanaysaa magaalada maka almukarama ee sharafta leh basuu odhanaya azuuru almasjid alxaraam masaajidka sharaftalaan soo booqanaya baqdaad alwaalid baa halka ku qoran maadaa tafcalu fii baqdaad baqdaad markaad joogto maxaad qabanaysaa soona azuuru alwaalid baan soo booqanaya aabbahay atadriib alkhaamis waa layliska shanaad cajib ka jawaab mustaciinan adiga oo kaashanaya bisuwari adigoo sawiradan kaashanaya ka jawaab ayna labista thawb alixraam halkeed ku xidhatay marada ixraamka waxaa labistuhaa fi lmasjid alxaraam sida sawirka u qoran oo kale haddaynu eegno bima shacarta maxaa dareentay fi lmasjid alxaraam markaad joogtay shacartu bisuruur farxad baan dareemay maadaa facalta bacda dawaaf dawaaf kadib maxaad qabatay salaytu ragcatayna ah, ah, khalfa <coughs> ku soo dhamaystay maalmihii ciidda qadaytuhaa fi lmasjid alxaraam ayaan ku so dhamaystay masaajidka sharafta badan ayna khalactaa malaabis alixraam halkeed iskaga saartay maryihii ixraamka halkeed ku bixisay maalan waxaad odhan kartaa khalactuhaa fi mina sidaad ka qoran taandhada mina ayay inta badan laga sameeyey taambuyada exa mina ayaan ku saaray markuu soo dhamaystay awnaysiga mataa dahabta ilaa musdalifa goormaa tagtay dahabtu bacda غuruub الshams marka caadadu dhacday kadib baan tegey atadriib الsaadis layliska lixaad ajib can aslati taaliya su-aalahan ka jawaab markaa kuwan marka dambe adaa ka jawaabayo su-aalaha markaa waxa weeye mataa alcudla waa goorma fasaxu ayna taqdi alcudla halkaad fasaxa kusoo dhammaysanaysaa kayfa taqdi alcudla si aad u dhammaysanaysaa fasaxa haddii kayfa la ydhaha waa maxaad qabanaysaa intaa fasaxa hal ictamarta ma cumraysatay hal dahabta ilaa makata maka weli ma tagtay mataa dahabta ilaa makata goormaa tagtay hal anta masruurun hunaa maka markaad joogtay ma faraxsanayd matal xajigu waa goorma xajku matal cumra waa goorma cumradu maadaa tafcalu fi lmiiqaat maxaad samaysaa markaad goobta laga xidhanayo xajka ama cumrada aad joogto bima tashcuru maxaad dareemaysaa amaama alkacba markaad kacbada is hortaagto maxaad dareemaysaa maadaa tafcalu cindana maaad cafwan maadaa tafcalu maxaad qabanaysaa cindamaa tadkhulu masjid alxaraam markaad masaajidka sharafta badan gasho maxaad qabanaysaa ayna taduuf halkeed ku wareegaysaa kam shawdan taduuf imse goor baad ku wareegaysaa ayna tasca halkeed cararaysaa kam shawdan tasca imse goor baad goormaad madaxa xiraysaa madaxaaga xiraysaa mata tadhabu tadbaxu alhadya goormaad si hadiga gowracaysaa alqiraa'atu walkitaabatu iminkana waa akhris iyo qoraal alqiraa'atu walkitaabatu waa akhris iyo qoraal atadriib alawal iqra' alfiqra waxaad aqridaa tudcan aqri hadalkee isku xidhan uma ajib can alas'ilati dabeedna su'aalaha ka jawaab aadara saciidu saciid wuxuu tegey beldatan cafwan haadara saciidu saciid wuu ka tegey beladahu beledkiisa wuu ka tegey lilcumrati si uu soo cumraysta ayuu uga tegey beledkiisa ama waddankiisa wa wasala ila miiqaat miiqaadkii buu gaadhay fi sabaaxi aroortii buu gaadhay labisa thawb alixraami wuxuu xidhay maryihii markuu qofku camalka xidha cumrada ama xajka uu xidhanayey walabbaa bilcumra cumradii buu ilaahay Eh, ayuu ajiibey ilahay buu aqbalay muxuu hi labayka ilaah waan ku aqbalay oo amarkaagii baan u hoggaansanaaday waxaanan kugu aqbalay bilcumra cumro aan soo cumraysanayo oo waasa lagu xidha labaytu labayka bilcumra baa loodhanaya labayka bilcumra ama labayka bilxaj marka la xidhanayo wuxuu xidhay uma labbaa wabalabaa bilcumra cumradii buu xidhay uma dahaba ilaa maka almukarama buu tegey wasala saciidun saciid wuxuu gaadhay ilaa makata magaalada maka bacda alcasr casr kadib buu tegey شacر wuxuu dareemay سعيد سعيد bsrور فرxad buu dareemay في المسجد الحرام maسaaجidkii رفta lahaa galay daafa سعيiد سعيد wuxuu ku wareegay xawل الكacبaةi kacbada hareerhee سبcaةa أشhواaط toddoba jeer ثuma sacaa wuu cararay bayna saفا والmarوa saفa iyo marw dhexdood u cararay waxalqa ra'سow madaxiisina dabeedna wuu xeertay oo waa camalkii cumrada ayuu intaa ku dhameeyey su-aal marka wa limaada غaadara سعيiد balada muxuu uga tegey saciid magaaladiisii lilcumra baa markaa la odhanaya mataa wasala ila almiiqaat goormuu miiqaadkii gaadhay fi sabaaxi aroortii maadaa labisa fi lmiiqaat muxuu ka xidhay miiqaadka labisa tooba alixraam wuxuu dhay maradii ixraamka ee caddayd maadaa facala fi lmiiqaat muxuu sameeyey markuu miiqaadka markuu miiqaadka joogey muxuu sameeyey labbaa bilcumra cumradii buu xidhay ilaa ayna dahaba bacd eh, ilaa ayna dahaba bacda dalik markuu xodhay kadib halkuu tegey ilaa makata ayuu makuu dabeedna tegey mataa wasala sacuudun ilaa maka sacuud goormuu yimid maka bacda alcasri ayuu yimid bima shacala sacuudun fi lmasjid alxaraam muxuu dareemay saciid markuu masaajidka sharafta la soo galay shacra bisuruur farxad buu dareemay kamshawdan daafa saciid xawla alkacba imise goor buu ku wareegayey kacbada sabcata ashwaar toddoba jeer atadriib aani kanna waxa weeye waa layliska labaad iqra' alfiqra waxaad akhridaa tudu can hadalkaa uma ajib ka jawaab can asilati su'aalaha ka dambeeya ka jawaab markaad intan hadalkaa akhrido daafa axmed axmed wuxuu ku wareegay xawla alkacbati kacbada hareeraheeda sabcata ashwaadin toddoba jeer sallaa wuxuu tukaday rakcatin laba ragcadood buu tukaday wuxuu ku tukaday khalfa maqaami ibraahim goobtii nebi ibraahim istaagay dabadeeda ayuu istaagay markuu tukanayey uma sacaa bayna safa walmarwa dabeedna wuxuu cararay safay margu dhexdooda sabcata ashwaad toddoba jeer buu cararay uma xalaqa ra'sahu dabeedna xiirtay wa dahaba ila alfunduq dabeedna hoteelkuu deganaa buu tegey wa khalaca wuxuu iska saaray hawb alixraam marimihii exraamka ee caddaa buu dabeedna iska siibey bacda alcumrati cumrada kadib saafar axmed axmed wuxuu u socdaalay ilaa beladihi dalkiisii bacda caamin sanad kadib sayaxduru wuu iman doonaa axmedu axmed maca usrati isagoo reerkiisiiyo qoyskiisii watiyo xaaskiisa lilxaji xaj buu iman doonaa yool cumrata cumro inuu labadaa dhammaysto in sha allah haddii alla yidhaah maadaa facala axmed bacda dawaaf dawaafkii kadib axmed muxuu sameeyey axmed markuu dawaafay kadib muxuu sameeyey waxaa la sallaa rakcatayni khalfa maqaami ibraahim buu ku tukaday ayna sallaa bacda dawaaf waxaa la khalfa maqaami ibraahim sallaa rakcatayni taa hore ayuu dabeedna sameeyey ayna sallaa bacda dawaaf طwaafka baa lagugu tukaday khalfa maqaami ibraahim maada facala bayna safa walmarwa eh, saca sabcata ashwaad toddoba goor buu cararay markuu safay maruu dhexdooda marayay maadaa facala bacda sacyi sacyii kadib muxuu sameeyey xalaqa ra'sa madaxiisuu xiiray maadaa facala bacda alxalqi markuu xiirtay kadib muxuu sameeyey dahaba ila alfunduq hoteelkiibuu galay ayuu tegey uu deganaa ayna khalaca hawb alexraam halkuu ku saaray maryihii exraamka eh, khalacahaa wuxuu ku soo saaray baad oranaysaa markaa fi lfunduq hoteelka dhexdiisa kam shawdan daafa xawla alkacba imise goor buu ku wareegey kacbada sabcata ashwaad toddoba jeer mataa sayaxduru lilxaj goor muu iman doonaa oo xaj u noqonayaa bacda caamin sana dabadii atadriib aali saddexaad waxa weeye sil bayna alcibaarati waalxiwaari almunaasib bal waxaad isku xidhaa cibaara waa hadalka hadalka halkaa ku qoran number waaxid tniin talaata arbaca saddex hadal mid weliba weeyaan saddex afar cibaaro wey afar cibaaro halkana afar xiwaaroo wada sheekaysiya baa ku qoran iyo wax isweydiina midiba midbuu ku habboon yahay isla doono ka koowaadoo kale ka soo qaad saalixu ninka la yidhahdaa qaadimu wuxuu ka yimid min turkiya turkiyuu ka yimid wuxuu yidhi maka liyaqdiya si ugu dhammaysto cudlata rabadaan bisha rabadaan fasaxa bisha rabadaan inuu fii makata maka ku cibaadaysto fasaxa bisha rabadaan sayuqiimu wuxuu degi doonaa fii funduqin qariibin hoteel u dhow min almasjid alxaraam ayuu degi doonaa maxaa daba keebaad soo qaadanaysaa waxaad soo qaadaysaa kaba'da ku qorantaha bal u fiirso xiwaarkaa taa waaxid ardaygood wuxu ayna taqdi cudlata ramadaan halkaad ku soo fasaxa ramadaan daa'itin wuxu fii makataan ku dhammaysan doonaa taa waaxid ba haddana ayna satuqiim halkee degi doontaa daa'itin wuxuu yidhi fii funduqin qariibin min masjid alxaraam waxaan degi doonaa hodheel masjid alxaraamka u dhow xiwaarkaa iyo hadalka halkaa hore ka qoran cibaaradaasa isleh halkana waxa ku caamiru ninka la ustaadu waa macalin fii jaamicati umi اlqura jaamicadda umulqura maka ku taalluu macallin ka yahay yaqdi caamirun caamir wuxuu ku dhammaysan doonaa joogi doonaa macal usra isagoo qoyskiisa la socda walahli xigtadiisa walasdiqaa iyo saaxiibadii ayaamalciid maalmaha ciida fi اlmadiina almunawara magaalada madiina ee sharafta badan aw maka ama maku ku dhammaysan doonaa labaduba waan laba meelood oo aad u qiimo badane haddaba bal xiwaarka ku habboon eeg jiimka qabo waxaa jiim ku qoran ayna taqdii taa waaxid baa ayna taqdi alcudla yaa ustaad halkeed ku dhammaysanaysaa fasaxaaga macalin taaitini wuxuu yidhi fi lmadiina aw maka magaalada madiine ama maka labadaa mid baan tegi doonaa macalusra anigoo qoyskayga la socda iyo xaaska walahli xigtada iyo walastiqaa'i saaxiibada haddana waxaa ku qoran haddana abi dahaba ilaa maka aabbahay makuu tegey wadaafa xawla kacba kacbaduu ku dawaafo ku wareegay sabcata ashwaa toddoba wareeg wasacaa bayna safa walmarwa marwa iyo eh, safe dhexdooduu cararay eh, dabeedna halkan waxaa ku qoran maadaa facala waaliduk aabbahaa muxuu ka qabtay oo uu sameeyey fii maka maka gudaheeda daayitin wuxuu idhi ictamara uu cumraystay markaa ku haboon xiwaarkaasaa ku haboon cibaaradaa hore arbaca qaybta afraad waxa weeye cadaalada afraad waxa weeye adhabu ilaa carafaatin carafaat baan tegayaa bacda shuruuqi shams cadceed soo baxa kadib baan tegayaa uma adhabu waxaan tegaya ilaa musdelifa ayaan tegayaa bacda guruubi shamsi cadceeddu markay dhacda kadib halkaasina waa cibaaro waxaa markaa cibaaradaa lagu xidhayaa xiwaarka halka sare ku qoran ee alifka ah oo ah da waaxid ardaygu wuxuu idhi mataa tadhabu ilaa carafaatin goormaad carafa tegi doontaa daytini wuxuu yidhi bacda shuruuqi shamsi marka cadadu soo baxday kadib daa waaxid ba haddana yidhi wamataa tadhabu ilaa musdelifa oo goormaad musdelifana tegaysaa daytinin ba haddana yidhi bacda guruubi shams marka cadadu dhacday kadib in allah haddii alla yidhaaho markaa kaasina saasay isu kala leeyihiin oo mid walba kiisa loola doonanaya atadriib araabic iminkana waa layliska afraad iqra' ilfiqra tudacan hadalka akhri uma ajib ka jawaab binacam ku jawaab haa dheh siaad haa u odhanaysaa calaamata e sax baad saaraysaa ow bila ama maya dheh siaad u odhanaysaa calaamata qalad e baad saaraysaa e, tudcu muxuu sheegayaa saalixu ninka la ydhaha yaqdi wuxuu ku dhammaysanayaa cudurata rabandaan bisha rabadaan fasixeeda fii makata magaalada makayo almadiina labada ah ayuu kala joogi doonaa bishaa rabadaan oo midba mar buu joogi doonaa fii makata markuu maka joogo yaskunu wuxuu degi doonaa fii funduqin hodheel qariibun u dhow min almasjid alxaraam masaajidka sharafta badan yadhabu wuu tegi doonaa saalixun saalix maca usratii isagoo qoyskiisii iyo xaaskiisa wata ila almasjidi masaajidka ayuu tegi doonaa qabla salaati alcasri salaadda casr ka hor wayusallii wuxuu ku tukan doonaa almaqriba maqribka iyo walcishaa cishaa ayuu ku tukan doonaa saalixun saalix yatanaawalu wuxuu cuni doonaa alfa ama alfa duur quraacduu cuni doonaa fi lmasjidi masaajidkuu ku cuni afurkii kan waa kii afurka saalixun yatanaawalu wuxuu cuni doonaa alfa afurka wuu soomanaa ayuu ku cuni doonaa fi lmasjidi masaajidku ku cuni doonaa laa yaakulu kaiiran wax badan afurka cuni maayo in yar buu cunayaa yatanaawal wuxuu cuni doonaa atamra timir walmaa'a biyo walqahwata iyo bun fi lmadiinati magaalada madiina markuu joogo yuqiim wuxuu degi doonaa saalixun saalixuu degi doonaa fii shaqatin rug iyo meel ayuu degi doonaa baciidatin ka fog can almasjidi nabowi masaajidka nebiga meel ka durugsan ayuu degi doonaa wayadhabu wuxuu tegi doonaa maca usrati isagoo xaaskiisa la socda ila almasjid الnabowiyi masaajidka nebiga ayuu tegi doonaa qabla salaati اlmaqribi salaadda maqrib ka hor wayabqa wuu joogi doonaa halkaa masaajidka nebiga ilaa salaati اlcishaa ilaa salaadda cishaa la tukanayo wayusalli alcishaa cishaaguu ku tukan doonaa uma yadhabu wuxuu tegi doonaa ila shaqati rugtuu deganaa bilxaafilati bas buu ku tegi doonaa yaqdii saalixu saalixu u dhammaysan doonaa yowma alciidi alawal maalinta ciiddiga koobaad في المdينةi magaalada madinu joogi doonaa واlيوم الثاaني maalinta labaadee ciidana في makata ma ku iman doonaa haddaba waaa sax iyo qalad baad saaraysaa saalixu yaqdi alcudlaة الxaji في maka والmadينة ayuu ku dhammaysan doonaa ciidda xajka ayuu ku yidhi taasi waa qalad ciidda rabadaan bay ahayd yaskunu saalixun fii makata fii shaqa wuxuu degi doonaa saalix markuu maka tago shaquu degi doonaa rog ayuu degi doonaa taasina waa qalad oo wuxuu degay fii funduqin buu degayey yaskunu fi lmadiina markuu madiine joogana wuxuu degi doonaa fii funduqin taas eh, yaskunu fii saalixun fii eh, yaskunu wuxuu degi doonaa fi lmadiinati markuu madiine joogo fii funduqin hotel hotel taasina qalad weeye oo fii shaqatin buu degay rug buu degayey eh, yadhabu wuxuu tegi doonaa ila masjid alxaraami masaajidka sharafta badan bacda salaati alcasri salaada casar kadib ayuu tegi doonaa taasina waa qalad qabla salaati alcasri buu tegayey yadhabu ila masjidinabi wuxuu tegi doonaa bacda salaati alcasri salaadda casar kadib ayuu masaajidka markuu madiine joogo nebiga tegi doonaa qabla meekaas qabla salaati alcasri labaduba yadhab ila masjid alxaraam qabla salaati alcasri taasi waa sax markaa oo qabla salaati alcasri buu tegayey yadhabu ila almasjid annabowi wuxuu tegi doonaa qabla salaati alcasri ayuu isagana tegi doonaa markaa masaajidka nebiga wuxuu tegayey qabla salaati اlmaqrib kaasaa markaa labada qarada kaa horena waa sax yatanaawalu fi lfaduur wuxuu qaadan doonaa wakhtiga uu afurayo atamra walxaliib timir iyo caano taasi waa qalad yadhabu saalixun ila shaqa biاlxaafila wuxuu ku tegi doonaa rugtu deganaas bas taasina waa sax yaskunu fii shaqatin qariibatin wuxuu tegi doonaa meel rug ah oo u dhow min almasjid nabowiy taasina waa qalad oo wuxuu deganaa fii mashaqatin baciidatin can almasjid الnabowiy buu degayey yaqdii saalixun yowma alciid fi lmadiina ayuu joogi doonaa taasi waa sax yaqdii alyowm aلthaani fi lmadiina taasi waa qalad oo maalinta dambe wuxuu tegayey maka ayuu tegayey ثaaniyan alkitaaba marka labaadna waa qoraalkii atadriib اlأwal waa layliska koobaad sil bayna alxuruuf litusbixa kelimatan si ay kelmadu noqoto xidhiidhi oo imika tusaale ahaan halkaas oo kale waa xuruuftaa an carafaad baa ka soo bixi doonta halkan oo kale yasuu baa ka soo bixi doonta marka la isku xidho halkan oo kale waxaa ka soo bixi doonta taasoo kale dawaaf bay noqonaysaa tan erayadaas oo kale isku wada xidh dabeedna tanoo kale waa shuruuq isu wada gee isku wada xidh kuwaasoo kale dhammaantood التدريب الثاني رتب الحروف ثم سل بينهما لتصبح كلمة حروفtan isku hagaaji marka hore iskuma hagaagsan imika mid walba horta isku habee ta hore way isku hagaagsanto saydu baa loo akhriya la isku xidhaya tan dambe marka dambe la isku habaynaya uma sil dabeedna baynaha xidhiidhi litusbixa kelimata say u noqoto kuwaana intaad isku habayso oo marka dambe hore aad isu geyso dabeedna haddana sax ima taasoo kale yaduufu ayay noqon kartaa laakiin kolka hore iskuma habaysna intaad isku habayso dabeedna hagaaji التدريب الثالث layliska saddexaad waxa weeye اktub الكelimaat taxta suwar erayadan sawiradan way way kala leeyihiin markaa mid walba sawirkiisa ku hoos qor kelmadaha yaduufu wuu dawaafayaa yascى wuu cararayaa bayna safa walmarwa wuu cararayaa yadbaxu wuu gowracayaa yarmi wuu tuurayaa dhagax yakhlacu maradu iska saaraya oo exraamkiibuu iska saaraya yusalli wuu tukanayaa yalbasu wuu xidhanayaa yaknusu wuu xaadhayaa dhammaan erayadaa mid walba waxaad u geynaysaa kiisa oo aad saaraysaa oo yaduufu oo kale kaa nambar itniinka ayuu ama muxuu ahaa raqam itniinka u noqon karaa yasca oo kale wuxuu noqon karaa raqamkan afarta oo kale yadbaxu kaa koobaadoo kale ayuu noqonayaa yarmi isna kaa lixaadoo kale u noqon karaa yakhlacu yacni mid walba kiisa la doono oo nambaradana isu wada geeye mid walba sawirka markaad ka fiirsato magaciisa ku hoos qor wallahu aclam bisawaab wabilahi towfiiq